marka markaasay waxaa laleeyahaa amase markaas haddii saa asnahdo ninkaas waa gebagabaysahaa waa gebagabaysahaa aruurkan waay see seelaa waay marka maxaa seelaa waa gebagabaysaha haddii saas og yahay ama nin tabiib u helaa oo caadil ah waa gebagabaysahaa waxaa lamid ah bud burin maaheno looga cabsaa manfacada a ku zuulaysaa oo a ah masal kadaa waxaa lamid ah bad u bur-in xibintii baysashadeedii yaa ta'ahuri oo waa daahaysaa taasaa lamid tahay macnaha manfacadeedii ma baaba-eysay iyo hadii gaasiyo lawalaa oo dhawaanine laakin baa gacanta maka baylaysid oo makaa go-eyso mamadooyaa eyso midibkeeda ma doortoomaayo yani laakin daahib meeshashadii aad daahaysa oo ma degdegeyso wakadaa waxaa lamidka maxaa la yidhi sheekaasi sheenun faaxisho no sheenun faaxisho ay keenaysaa sheen oo faaxish ah macnaa foolxumo oo aada xun ay oo badan ay keenaysaa sheen oo faaxish ah ay keenaysaa Hmm. macnaha xilinkii mabaadaciisi laakin reesheedi bur-bur-i waay aadaha waxaa lamid ah bur waxaa lamid ah hadisbiyo u dhawaada waxaa dabiib u sheegay mehan waa maduwaha ama se waa fiixma waa caddaha ama gumaar yani gumaara meha ay kureebeysaa yani yahuudiyaa dhaawac boog lahaa hadii dhiigaasi gacantii xub cudurdaahir waxaawaaye hidigii gacmanka waaye wax kale ma cudurdaahirin maoo liidi xidlihii ma dhimood ma dhimihaysa xidintii ma dhimihayse reesashadeedin way daahayso waakaasa laga baxay waxaa laakin ay reebaysaa hadii biyo gaafisid od ulawaatid waxaa kugu helaa yani ceeb oo xun yani folxumo oo aad u badan maxaa yeelay boogtii saanteedii calaamadeedii boogti calaamadeedii ma baxayso boogti calaamadeedii ma baxayso waa baaqi ahaa asaraa reebaysaa oo xun midkii lu arkaba meel baahir waaye waxaa maca dhigaa si wajiga gumaarku alnaay i kutubka kulahaay i wajhi oo yani barta madow kuheri alaleha waxyaala ama gacantiisii waxay ku aalneed oo magaciisii borod camal ahaay borod kuwaleedaysaab hadii biy buki hadisfaasane ma degdegiye boras wajhi boraka lahaay alaleha aleesha magacaas xun oo mustagraha ah ay kuwareegeysaa hmm. lagu tilmaama kaasa lagu tilmaama aliha wajisa waaya aliha gumas bakti karesati gumari kudhaaf un gumasaniha gumasa ma fikirahin gumasa gumar yare gumar cudun zahirin maxaa waaye wejigii iyo gacantiyo waaye amarka saasas maha markaasi haddii amarka haa asnoodo oo wejigaada dhibkaas imahaayo calaamadaa xun ay ku wareey ranbiye gaarsisid biha iska dhaaf markaas waa dhaafaa biha waa gebagabaysahaysaa biha dhaafoo gebagabayso inta waay manilad kasen ay hasan kas wasidat lbardi sheekh maxasir radi allahu tacaala canhu waarضaahu وشدة البرد قوي damaantiisii kamaladin bushiga kulato yahay bushiga maxaa isku baneeyi waa isku baneeyi yani qaam isticmaalihi inaad tayamumtid been waa isku baneeya biyaba cabsi saasa usne qaweyga hadii darayne waxaas lamid yahay kamaradin bushigii وإذا استمنع في استعمال في عضو إن لم يكن عليه ساعة وجب التيمم وشدة البرد كمرضين hadii la helaa hadii insaanka biyahaan askaweysa qaato waxaa qabahaysaa oo yani biyahaan biyahani oo magaciisii oo baaridka ah baaridkan bishiyaa ku qabaha amase isticmaalkiisa waxaa loo cabsahaa in loo dhinto adbihan waxaa yani hadii qaato mar bishiyaa qabaha bihan baadis ah waxaas yani ukeenaa bishees ukeenaa daskaabto amase hadii isticmaalo inaasku oo dhintaa laga cabsahaa amase xilintii <clears throat> oo dhaqaaqiisii dhaqaaqa joogsaa amase gacantii lafteeda hadii biyaha qabow isgaartii kugo-eysaa waa go-eysaa haw ay leedahay b kamaradin waaye waktaas idan markaasay bish iyo camal waaye maxaa sheelaa biyo qabow maxaa yeelay markaas loo oo biyaha os yani maxaa yeelay low askuweysa kaato oos gabagabaysto usoo biyo agtisyaal hmm. oo biyahana asgaarsiyo ma gaarila asgaarsiyo maaa tahay ama yani waxaa is leeyahay diin qabeeyiya dhibaa ninkii waxaa la yihi shidat lbardi ka mardin marka maxaa is leeyaha diin qabeeyiis waa i dhiwaaye oo waa iska gabagabaysaa maxaa yeelay bishigaas u keenaa ah, ah, yani markaas biyo qabow aad ala biyan qabow qaadashadiisii xubintii kugu eysaa waa ku baaba amase naftiisa bur weyn uu cabsahaa haddii biyihii isticmaalkooda idamtanaca eh, isticmaaluhu mn idamtanaca isticmaaluhu fii cudwin in lam yakun calayhi saatun wajaba tayamumu haddii biyihii asreebtoonaadii isticmaalkiisii fii cudwin ximin looga isticmaala asreebtoonaadii haddii cimligaas ximintaasi aleyhi alcuy saatirun wax dabool haddii saarneen oo macnaha gaabso faasha ay saarneen may buki oo boobta aadi faasha saarneen marka jabkii hadis kab saarneen oo dalb a saarneen markaasi wajaba tayamumu wajaba tayamumu tayamumkii yani a tayamum aa ku waajibaa tayamum hadda washidat lbardi mehan asiri sheekh washidة اlbardi sheekh imaam nawwi as washidة اlbardi washidaة اlbardi bardigii darnaantiisii yani kamaadin aslutayahay intaan mhm. kuliga soo wado qultu biduni qultu ziyaadadii imaam nawawi ka mid tahay imaam nawawi waxay zaaid ahaay asulihimid intaha wasittlbasi laga ka marana ilaa dhamaadkan waxay waaye imaam nawowi oo biduuni xulfi aslahimid ah waaye alsaat wajaba tayamuhu wakada waxaa lamida ah gaslu صaxiixi yani meeshii oo صaxiixa ahaa oo fiyo waay dhaqadiisna waa lamid cala lmadhabi mana iska joogo walaa tartiiba baynama ljunubi bain kaana inta iska joogo sababta hawaaye yani misaalkeedina waa iska hafiif in sha allahu tacaala laakiin dhacfifkiisi waxaa rabaa tartiib markii oo boobta dabool ay saarneen wax ay saarneen markii boobta wax ay saarneen ala socdaa weliga وsidq اbd int o شhay فاxش في xb ظاahir في اأظhar mehan yani imaamsha imaam nawawi meelyaalka oo magaciisa ziyaadaadkiisa ay kamid tahay oo biduni qultu intaas awshan lfaaxish wakadaabad ubur in awshan lfaaxish fi cudun daahir fi اadhari intaas meha waxa waaye ziyaadaadki imaam nawawi waaye sidq lbadi kamaradin macnaha waid imtanaca hadoo reeb toonaado isticmaalhu isticmaalu lmaai fiihi isticmaalkiisii fii cudrin xininteeda reeb toonaado in lam yakun hadaw ahayn alayhi cala lcudri saatiran wax daboola saatir hadaas ahayn saatir hadaas ahayn wajaba tayamumu tayamumaa waajibaa wakayaa waxaa lamid ah qaslu saxiixi nadiifiyo way dhaqadiisa ala toho cala lmadhabi mana qabano saxiixi yani siifiyo way dhaqadiis cala lmadhabi mana qabano walaa tartiiba baynahuma tartiib balahaani lijunubi go walaa tartiiba tartiib baynahumaa beenkoodii tayamumkii iyo magaciisi iyo dhakidii beenkoodii tartiib ma ahaan filjunubi nisbatan liljunubi ninka junubka hadii loo nisbeeyo hadii loo nisbeeyo tartiib ma lahaan macnaha hadda si loo tayamumaa waay ninka hadis buko oo bushigiisna asyahay ximin fiigeedii macnaha sees u ansaxa sees maxaa suubihaa hmm. oo xibnahaasna yani waay oo kullina ay ku aaleen maxaa suubihaa maxaa yani aloo wareebi ubin waaxidin macnaa aabiha ka reebtoon xibnaha kulli biha maka reebtoona xibintoo keliya ka reebsan yahay xibintaasne wax ku daboola ma jiro haddii oo saa tiraas aheen masalan ba yodii gacantii waaye ama lugtii waaye ama sintii waaye ay macnaha meel oo bedn kamid aba ah waaye maalan bedn kamid ah say waxyeelaa markaasi taymumaa waajiba mhm. taymumaa waajiba mhm. wakada waxaa lamid ah haddana awaajiba rasul saxiixi maifiyo dhaqadiisa macnaha bilaa waa gebagabaysahaa asgebagabaysa kabacdi meeshii fiyoweydna waa dhaqaa masalan waxa waaye horta waysada acdaa-eed macruuf waay tayo mumkana minaa laga tabi mayna intaan waayo lama waaye waysana afar waayo marka hore horta waxaas dhaqaa waxaas dhaqaa wejiga waa soo dhaqaa gacmankii waa soo dhaqaa masalan iminta boogta kuto ama bugto waxa waaye makaan oo jismiga kamid ah makaan oo jismiga kamid ah waaye maaa jismiga bug masalan lugta aa meel ka bugtaa meehaasna biyo waa ah. loo diidaa waa laga ilaalihaa meelka aatabe oo jismigaas amase korkaadi dhamaanta miyka ahaado waxaa loo diidaa waxaa waaye biyo inay gaado adkaara la diidaa biy gaarana waa la diida maxaa liila qofka wejigaasoo dhahaa intifiyo wedo dhahaa haddii intifiyo u dhaqoo haddii intifiyo u dhaqoo marka magaciisa oo lasoo gaaro oo lasoo gaaro meeshii fiyoobeyd dhakideeda mehi bugti dhakideed maga lasugaa lugta markii lasoo gaaro waktigii oo la taymumi lahaay ala gaari marka waktigii qofka ataymumi lahaay waa gaaray waktigaasa taagan yahay haddii soo dhaqay wejiga gacmanka madaxaas ma sakay lugihii dhaqadoodna waa sabaa maxaayeele ah, xibnihii lowesay lahay waay markaasay engejisahaa waaas engejisahaa wejigii waa engejihaa gacmankii waa engejihaa markaas markaas wktiga saii a jooga aliili waa ka ada gaaray waa wejha waa taymumaa inta fain kaana mxdian fain kaana mxdian hadaas yahay kooweysa laawe ooweysa an qabin fal qolka fiyowda badan اshtراaط تyammi تayamumki shardiyowdiisi waaye وkta kasl calili وkta kasl calili may bukaanka ahaa dhakidiisi وktigiisi hadii la gaaro a tayamumka la shardiyaa saad aan suurayna waay waxaa buka waxa waaye lugtaa meel ka bugtaa inkasiyo weyd horta waa soo dhakaa hadii soo dhaqo lugtiyaada dhiman marka lugta oo magaciisa lasoo gaaro dhaqadeeda waa joogtaa waa istaagaa korkii intii socdhaka hasangejihaa hasangejiya bacdigeedii waa tayamumaa hadii tayamumo kabacdi waxaa lasoo gaari lugtii waxaa loo tayamumaya maxaas yahay lugtaas meesha xibintaas wax ka buko oo la dhaqeynin darteedii asu tayamuma ha ilma la dhaqohayo iyo dadkeedii a magaciisii asu tayamumaa intii kale oo magaciisi siyo lugta siyo waa soo dhahaa markaasay hadii tayamumoo lugta intoodii siyoweyd inteedii siyoweydne waa dhahaa hadda waa soo degi lugta tayamum basi tayamum bacdigeyda lugtii intii siyoweyd oo xirtayne waa dhahaa lugta tartiib ma leh lugta bedax ahaya lugta midig ahaya mayg aata bedaxdaba waay kuor goobta ay ku taalaa markaasi badaxda marki la gaaro dhaqideedi waa joogtaa kabacdi tayamuma yani socod waa wadaah ma wadaah tayamum badi <clears throat> tayamum kabacdi meeshii fiyo waay wakti qasl caliili yaajooga mani dhacdo wakti qasl waxaa loo wadaa macnaha markii oo ninka oo yani atayamumaayo waxaa shardi ahaaday dhaqideedii yani tayamumka waxaa shardi ah markii xidinka oo buko bukaanka ah dhaqidiisa lagaaro hadda waxaad joogtaa wejiga waa soo dhaqday gacmankii waa dhaqday waa masaxati waa masaxati waxaa kun lugta dhaqideedi waa ka joogsa subaxa bilaaba marka tayamumkaas bilaaba waa tayamuma tayamumka maxay ahayn wejiga gacmaka ahayn tayamumo hadii tayamumo yani markaasi intii oo lugta u dhibneed dakinka oo hada wuduka dhibnaay oo hertay intaas in kaana muxdian marka waysa looraway waysa waysa lugba waysahaayo xibintaas lugta ajligeedii yani maxalkaa saxiixa ah waa dhahaa xadiiskeen mutabac ee tartiibkii aado tartiibta waxaa waaye haddii junub asjixay bilaa haddii jub asjixay amase bilaa weysas yahay inkuy bilaa tartiib ma ahaan baynahama bayna usli tayamumkii iyo guslii saxiix ah tartiib ma lahaanin hadii rabti mar hadii rabti waa hormarihaysa ikhtiyaar leedahay taymun ka hormarihaysaa bacdi dakidaad gaaraysaa haddana usoo naqihaysaa marka oo intaas ah. walaa tartiib baynahumaa walaa tartiiba baynahumaa walaa tartiiba tartiib ma lahaanin baynahumaa bayna atayamumi wagaslu saxiixi mafiyoa dhakidiisii liljunubi nisbatan liljunubi inka janaabada qabay hadii loo fiiriyo yani tartiib baynkoodi ma ahaanin binisbati liljunubi haddaan fiirino ninka oo janaabada qabi haddaan fiirino shardi looma dhigaayo tartiib shardi ma aha masalan ba xibin xibin oo xibahaada mid ah aabiya laga ilaaliya marka adina waxaa u baahan tahay inaa oo janaabadii adka qabaysatay janaabadii in laga qabaysta ubaahan tahay meel hib yani boogtaas ayi makaan ay ka ahaato oo jismigaadi ah oo kamid ah xataa zakarka haday tahay xataa lamada xanii raaya haday tahay maxaad subihisa tayan waa ku bilaaba habeyska waa gadaal marihiisa oo amase bihi yani oo amase waa habeyshiisa bihi waxaa ka ilaalihaysaa boogtaad ka ilaalihaysaa boogtii waxaa la diida yani bihi gaarheed hataa ma gaarsiisi waxaa laga waa meshii boofta ku aalneed inay engegnaato yani bi ma gaarsiisa yani booftaa gaarheedi bi inaad ilaalis waay haddii saa adeeshid ood engedisid marka khaweysatid oo yani wejigi waafaqsha gacmakii madaxii intii oo weysa loo rabi biyaa gaari maho markaasi waad engejiheysaa haddiis engejisid yani taymumkiyaa bilaabeysaa haddii janaabada ay tahay tasiib calaa kuli xaal saas waay xaalka haddii rabtidne shardum tartiib shardi ma aha janaaba hadday tahay tartiib shardi maaha ayda maxaa yeelay haddaad rabtid maxaad ka bilaabeysaa haddaad rabtid maxaad ka bilaabeysaa tayamumki markaa kabacdi aad qabaysa amase haweeshaki bilaabeysaa hawees bacdidiis haddana waa taymulaysaa calaa kuli xaal biyaha waxaa ka dhooreeyay inaad ka ilaalisid may bokd ku-aan lahay bokd may ku-aan lahay may ka ilaalisid laakin haddii weysa ay tahay haddii macnaaha haddii oo macnaha oo oo weys oo loweys oo loo oo laweys laweys laweysaysahayo intee waayo yani wejiga ilamada gacan ilamada log waayo xibin kale oo weysa ubaahan ma jirto macnaha tan waayo macnaha fain kaana muxditan hadis yahay bigayri wuduin weysa la-aan walaa saatir cala ljuhri manaa maxaa yeelay ilan yani isticmaalkii biha waktigaas m waa la reebi markaa soco haddii saatir ahayn waxaad ogaa in kaana inta baaqiga ah yani waa dhahayba ogeysaysaa ibnaha haddii shay afarteeda aan ahayn marka fartaan waayo waxbaraa bogtaa keliya maalan ba far keliyaa bogtaa waali fartaas darteedee biyaha loo yani loo biyaha laga ilaaliyaa liri ajligeedu taymama intii kale waa soo dhaqaa markii farta la gaaro waa gabagabaysaa tamays gabagabaysaa markii farta dhaqadeed lasoo gaaro maxaa yeel wakti qasr caliil iyada wa fartii dhaqadeed markii lasoo gaaro asgabagabaysaha macnaha markaasa yidhi macnaha wejigaa dhaqs markaas hadii wejiga dhaqis kabacdi gacma lahaa lahaayo waa joogsahaysaa waxaad joogtaa waktigii faraa bogtaa kaliya gacanta kabogta gacantaadi far kamid eh ha bogtaa far farayaal bacdulmisaal waaye gacanta midig iyo badax maheyka ahaato tartiib malaha Eh, yani waxaa loo gebagabeysaya afartaa ajligeedi waaye marka waxaa lasoo gaari gacmakii dhaki dooda wejiga markii soo dhakday waysada bilaaweed wejigii waaye markii wejiga soo dhakday oo gacantii dhakitooda gaaro waa istaagay kasoo tayamumaysa alimaay haweytu istibaaxati fardi salaati adheheysa haweytu istibaaxati fardi salaati aradiya soo yani soo aad soo qaadahaysaa gaxamkaad dukuusihaysaa kayfiyad waanu imaa doontaa bacdi wejigaa masixay haddana gacmakiyaa masixaysaa haddii masaxdid ka bacdi diilalow diilaal gaar reecana wax maka dhibaysa waxaad soo masaxay gacmankii markaas gacantii oo bugtii waa lasoo mas biyaha waa loo diidaa alihii heri halihii heri wad markaasi haddana hadii soo masaxdid kabacdi oo tayamumtid gacmanta tanbugto inteeda fiyo waa dhakaysaa hadii midig hadii badax hadii midig bugto bedda waa dhakaysaa marki tayamumtid oo tayamumkan ala soo dhamaysid waxaa la dhakaa inta herti oo farta aan ahayn waa la dhakaa horta waa la tayamuma marka kabacdi wakti qaslalcaliliya jooc waa taymumaysaa marka kabacdi lamaatadana badaxda eed idan waa la dhakaa oo herti wat haddana lugtii markaa kabad malkaasa int wt alili samays gabagabaysaa waxa biya laga ilaalahaya fartay ahayd oo gacanta hal gacan yani oo farteedii ay ahayd ay shamays gabagabaysaa markii fartaada hooweydasoo gaaro wejiga waa soo mas waa soo weysaqaatay wejiga waa soo dhashay madxii markaasa la masaxa kabacdi le waay gacan marka dhakdoo la gaaro markaasa tayamuma tayamumo inta kaleeto oo acdaa lwudu ahaay uu helina samaystira gamanki inti hortias dhaaa oo biya la gaad horob oo biyaa la gaadkin waa dhaqaa tayamumkana mada gacan waloo tayamuma wejiga waa loo tayamuma markaas haddana waan la waxaas dhaqaa yani intii oo oo gacanta ka hertay oon la dhakin oo udhineed as dhamaystira wadkaas kusoo cado madaxa masaxa ruuxiya sakaa inta wejigaa dhaq tartiib alyamiin washimaal tartiib shardi ma aha badax iyo midig yani tiika dhigtidba shardi ma shardi ma haddii biyaha xibinta oo magaciis matalan laga hataa waa tii waaye gacantii badaxa laga dhowraa hor kamid e ama ta meel kale oo gacanta kamid e gacantii nafteeda farta ma ahee yani meel kalaa ka bukaa yani hal meela ka bukaa gacanti badax ahaatiya midig aha farqi male waxaa soo masaxaysaa yani waxaa bukaa marfiqaa bukaa waxaa bukaa yani diraaca dhexdiisaa bukaa yani waxaa bukaa saacidkaa bukaa magay ka ahaado boogti ay ku taalaa markii gacanta lasoo gaaro mayhii yani bugti oo waktigeeda iskalo in la weysa oo la dhaho waa istaagaysaa taymum waa taymuma bilaabeysaa yani kuli waa taymumaysaa hadii taymumkis ka bacdi markaasi gacanta meeshii ka hertay intii dhakid oo la dhakin hortiye oo hertayoo weysada rabtay alooweyse aloweyse kabacdi maxaa yeelay hadii wejigaa dhakdid kolba adiga waxaad joogtaa waktiga hadii wejigaa dhakdid oo gacanka dhiman tahay waktigii tayamumkaad joogtaa waxaad taagan tahay waktigii tayamumka weji aad gacanta booga ku taala waktigeediad maaa wakti asl alil malsdhino wakti asl alil bal asaxu istiraab tayamum wakti asl alil suurada taaga tartiib waxa waaye aniga hadii oo mehan talaamid badi anu ku burgi jireen marka aniga nafti sidii toosne بالله وبترتيب اللي ويديه وشينا إن شاء الله مرفوع سيد إلى معناها وجهها دخدي محي ليس حتى وجهي دخدوا معناها وحوا وجهي ودخدي وجهي انججي وجهي انججي بعد التيمم وجهي بيها قصو دخدي وانججي ليس كبعد وتيمم ليس هذه التيمم كبعد تيممك بالله وجهات التيمم يدينك التيمم محي التيمم خلافه haddii tayamumkii hmm, magaciisii ood ood begtid ad begtid hadii waxaad aweysaa weysadeed wadaysaa hadda oota intii dhineed oo weysada mihi yani ad ad joogsatay wejigaas ahaaye inta kaleed gacantaa dhineed lugasaxaa dhinaay waxaa dhinaay magaciisii lugtaa dhineed masax ma kuboodeysid maxaa yeele ilaahay tartiibi waxaa ee daila wejiga gacmanka bacdi masaxa bacdi meeno lugaha dame saasaskudiisa wixii tartiibka saasaskudiisa maydku joogsate oo isku taagta isku bilaawey haddii ay e ku taalo booska lugta ay e ku taalo oo biyaa laga ilaalihaa bacdu rijli lugta meel kamid ah a magaciisa lug laga ilaalihaa biya awal wejiga soo dhaq gacmanka soo dhaq madaxa masax haddii lugta dhakteeda gaaro waxaa la gaari waktiga la dhaki lahaa caliilka iida waaye makaanka oo bukaanka ha ah, iida waaye yani markaasi hadawaate reem ujigiiso engeji gacmankii engeji lowhii engeji ma aho madax mabugaareedii engeji kabacdi tayamum xibnaha kale lugtii waaye mehi yani oon la dhahayn oo weysada ubaahneed oo boobta ah, yani aan ahayn boobta aan ahayn intaasa dhakaysa may may dur dur malba jooga kan ilbaytka waay fi lxadar wal safar isku mid isku mid